mafi kale lawaa barbardhac iyo badin mafi kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin mafi kale lawaa bardhaac iyo badin baf kale lawaa xumaantiyo wax mideeya weeyaan aqaysbortis weeye ubbilaa dhulkeena aqaysbortis weeye oo wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duur xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho mar kale ismaqala haboon waa talaado labaylabaatanka bisha agoosto sanadka labada kun wararka aan maanta idinkugu soo gudbin doono barnaamijka ciyaaraha waxaa qayb ka noqon doona arsenaal oo guushii labaad oo xiriira ka gaartay horyaalka brimer liaga maxamed saalax oo ka tegaya naadiga liverpool kuna biiraya dhankaasi horyaalka sacuudi carabiya tee kooxda uu ku biiraya ma kooxda ronaldo mise kooxa kale mise firmiin ayuu kula midoobi doonaa kooxdiisa cusub barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa manchester united oo iska fasaxaysa mason greenwood iyo lacagaha magdhowga ah ay siin doonta ciyaaryahankaasi ayaa barnaamijka qayb ka ah manchester united oo qarka u saaran inay gacanta ku dhigto ciyaaryahanka lagu magacaabo farati chelsea oo heshiis la gaartay xidig u ciyaaro kooxda arsenaal waa kuma xidigaasi barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan manchester city waxa ay sameyneysaa saxiixyo cusub wararkaas iyo qodobada suuqa kaliibsiga ciyaartoyga wararka ugu waaweyn ayaa barnaamijka qayb ka noqon doona muddada hawada ku jira barnaamijka ciyaaraha waxaa farsameynaya salaad cabdulaahi anigu waxaan ahay luul maxamuud aadan ee mar kale soo dhawaada waa tahay haddii aan ku bilowno kulamada laga ciyaaray horyaalada premier league iyo weliba seeri a-ga habeenkii xalay ahaa horyaalka premier leaga waxaa laga ciyaaray kulan dhexmaray kooxaha arsenaal iyo weliba crystal bales kulankan ayaana wuxuu ahaa kulan ay labada kooxoodba isku dhibtoodeen labada dhinacna ciyaar adag ay soo bandhigeen iyagoo inay goolal iska dhaliyaan ay ku adkeed labada dhinac oo arsenaal iyo weliba crystal bales ciyaartan ayaana waxay ahayd kulan kale oo xiisu lahaa naadiga arsenaal oo doonaysay inay mar labaad kulankeeda labaad ee horyaalka brimer leaga ay guul gaarto maadaama kulankii hore ay guul ku furatay kanna waxay diyaar u ahayd gaanaris inay guul ka keento iyadoo taasina ay u suuro gashay kooxda kubadda cagta arsenaal oo habeenkii xalay ahaa guusheedii labaad oo xiriira gaartay arsenaal ayaana qaybta hore ciyaarta waxaa lagu kala tegay kristal iyo arsenaal eber iyo eber qaybta labaad markii laisku soo laabtay labada dhinac wax gool way iska dhalin waayeen ilaa iyo markii dambe gaanaris heshay hal gool oo rigoore ah iyadoo bilaltigaas lagu dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo odegaad daqiiqadii konton iyo afaraad halkaas gool ayeyna arsenaal xalay ku badisay waxaana xusid mudan in ganaris oo maaragtay habeenkii xalay ahaa uu ka qaatay kaarka reed kaarka la yiraahdo ama roosaha xidiga lagu magacaabo timayasuu daqiiqadii lixdan iyo toddobaad ciyaarta markay mareedu ayuuna roosahaasi farta laga saaray ciyaaryahanka indhayarta ee kooxda kubadda cagta Arsenal u ciyaaraha habeenkii xalay ahaa xidigaas ayay ku weyday ciyaartii ay la ciyaartay Crystal Palace iyo sidoo kale kooxda Arsenal wada ciyaareen daqiiqadii konton iyo afaraad ayaana timiyo suu xiddiga daafaca uga ciyaara Gunners farta laga saaray calaamada roosaha iyadoo kulmadu soo aadanayay waayi doonta naadiga Gunners sidoo kale dhankaas hadaan haddaan eegno horyaalka Premier League haatan Brighton ayaa booska koowaad ku jirta labada kulan lana soo dhaafo way lix dhibcood ayayna haysataa man city ku xigto oo ayadana labada kulan lasoo dhaafay badisay arsenal sidoo kale labada kulan oo lasoo dhaafo way booska saddexaad ayayna ku jirtaa iyadoo lix dhibcoodna haysata ciyaar xiiso badan oo adag ayayna xalayga ciyaartay kooxda kubadda cagta crystal bales haddaan eegno dhankaasii saareega waxaa jiray kulamo laga ciyaaray naadiga blogna iyo milan ayaana wada ciyaareen kulankan ayaana waxaa kusoo idlaaday laba gool iyo eber oo ay xalay ku badisay naadiga inter milan waa a c milan sidoo kale torino ayaa ciyaartay barbardhac eber eber ayaana ciyaartaasi ku dhammaatay horyaalka seyre eega ayaana sanadka wuxuu yahay sanad kaloo aada u xiiso badan maadaama saddexdii xilli ciyaaraad lasoo dhaafay ay saddex kooxood oo kala duwan ku guuleysteen horyaalka sare eega dalkaasi talyaaniga maadaama juventus ee muddo badan horyaalkaasi kasoo maamulanaysay haatan waxaa laleeyahay mudaxileedkii juventus waa uu dhammaaday oo kooxo kala duwan ayaa xilli ciyaareedyadii lasoo dhaafay ku gala guuleysanayay horyaalka lagu magacaabo seere eega ee dalkaas talyaaniga sanadkan waxaa aad loo sugayaa inay wacdareyn karto kooxda kubadda cagta roma uu tababaraha u yahay tababare jorl ee tababaraha lagu magacaabo murinho oo kooxdiisa sanadka la fahamsan yahay inay wacdalo dhigi karto islamarkaana mar kale horyaalka ay qaadi karto sanado kadib maadaama xagaaga lasoo dhaafay ee naadiga naaboli ciribtirtay soddon iyo saddex sano oo maaragta horyaalka seere eega aysan qaadin ugu dambeyntiina ay soo afjartay sanadkanna waa sanad kale horyaalka seere eega uu xiise leeyahay kulamadaas ayaana habeenkii xalay ahaa laga ciyaaray fiorentina ayaa booska koowaad ku jirta oo balse kulankii lasoo dhaafay saddex dhibcood ay haysataa juventus iyo sidoo kale napoli iyo ac milan iyo atlanta dhammaantoodba min halkii kulan waa ay badiyeen horyaalka seere eega ee dalkaasi talyaaniga sanadkana seere waa sanad la sugayo maadaama uu xiise gaara leeyahay iyadoo laga dhowr sugayo kooxda kale ee la sugi doonaba inay maaragtay koox cusub mar kale ay qaadi karto horyaalka seere roma ayaana aada loo filayaaba sanadkan inay wacadareyn karto iyadoo horyaalkaasina tartan adag oo jiro ciyaaraha maanta la ciyaaraya haddaan eegno kooxda almasar lagu magacaabo ee horyaalka sacuudi ayaa caawa ciyaari doonta laba saac iyo labaatan markay saacadu tahay kooxdan ayaana waxay la ciyaareysaa wanaadiga lagu magacaabo al-shabaab al-hilaal kulankan ayaana caawa laba saac iyo labaatan soo geli doono kulankan ayaa wuxuu ka tirsan yahay tartanka lagu magacaabo a f c champions league oo caawa dhankaasi iyo sacuudiga laga ciyaari doono waana ciyaar xiiso leh iyadoo kooxda kubadda cagta almasar labadii kulan ee lasoo dhaafay horyaalka laga bediyey caawana kulan kale ayaa laga dhowr sugayaaba oo ay ciyaari doontaa kulankan horyaalka ma ahan balse waa tartan lagu magacaabo a f c champions league haddaan eegno kooxda kubadda cagta baris saint german ee dhankaasi faransiiska ka dhisan ayaa waxay reaal madrid ku boorinaysaaba qiimaha ugu hooseeya ee go-aamisay inay ku fasaxdo ciyaaryahanka lagu magacaabo kaliyan embabe kaasoo cadeeyey inuu gebi ahaanba iskaga tegayo kooxda b s g xagaaga haddii uu dhammaysto ciyaaryahankan ayaana kooxda waxauu ka diidayba inuu u saxiixo heshiis cusub maadaama uu qandaraaskiisa idlaanayo xidigan ayaa waxuu rabaa inuu aado dhankaasi real madrid kooxda b s g ayaana waxay doonaysaa inay xidigan lacag siisato inta maaragtay si firiya ay ku fasixi leeda xagaaga soo aadeen Paris Saint-Germain ayaana waxay rajo ka qabtaaba in Mbappe uu ogolaan doono maaragtay inuu lacag ee eh, maaragtay ku bixiso islamarkaana maadaama xiddigan oo diidanaa inay iska gada xilli ciyaareedkan oo uu ku adkaystay in xilli ciyaareedka halka xilli ciyaareed ay u dhiman uu dhammaysan doono kadibna uu free ku bixi doono balse b s d ayaa gebi ahaanba taasi iska diiday waxayna ku qancisay isaga iyo weliba real madrid in suuqa kaliibsiga gabagabadiisa ay maaragtay baris int german ee real madrid farta ka saarto xilligaani maadaama uu ku adkaystay inuu kooxda iskaga tago si kasta ay ugu qancimaageen maageen heshiis cusub saxiixo kalyan embabe waa uu ka diiday kooxda b s g meel u cad waxaa meel u madow waxaana xilligan u cad inuu ku biiro dhankaasi real madrid horyaalka la liigaha dalka sbein kooxda reer faranse ayaana haatan waxaa la sheegayaaba in real madrid ay ku wadgelisay inay eh, xidiga lagu magacaabo kaliyan embaabe ay ku iibin doonin lacag ka yar milyan oo yuuro b s g ayaana waxay sheegaysaaba in xidigani ay milyan ku fasixi doonto naadiga reer sbein ayaa iyagana xidigan doonaysa inay gacanta ku dhigto real madrid ayaana waxaa la leeyahay waxay diyaar la tahay lacag gaaraysa boqol iyo labaatan milyan halka b s g na ay doonayso laba boqol iyo konton malyan farqi lacag weyn ayaana labada kooxood u dhexaysa sidoo kale xidigan ayaa waxaa la leeyahayba naadiga al nasar iyo sidoo waa madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo naasir al khaliifa iyo mas-uuliyiinta kooxda sidoo kale naadiga b s g ayaa waxaa laleeyahayba waxay diyaar u yihiin in xidhigaan lacag laba boqol iyo konton ka yar aysan ku fasixin iyadoo real madridna ay ku adkaysanayso boqol iyo labaatan milyan kaliyana baaba ayaana muran badan waxuu ka dhaliyay suuqa kaliibsiga ciyaartooyga kadib markii uu ku adkaystay inuu ka tegayo kooxda b s g ee horyaalkaasi faransiiska ka ciyaarto isagoo diyaar u ah inuu ku biiro naadiga real madrid ee horyaalka la liigaha dalka Spain haddaan eegno xidiga qadka dhexe uga ciyaara Manchester City iyo xulka qaranka England Calvin Phillips ciyaaryahanka lagu magacaabo ayaa waxa uu caddeeyay amaba Liverpool u caddeeyayba in la inuu doonayo inuusan kooxdiisa inuu doonayaba kooxdiisa cusub ee waa kooxdiisa Manchester City ayuu waxaa laleeyahay xidigan uu doonayaa inuu sii joogo kadib markii tababaraha gorgian colob la yiraahdo ee naadiga liverpool oo isku dayay in xidigan uu soo qaato islamarkaana uu doonayaba inuu gagada anfield keeno kana soo qaato kooxda manchester city xidigan ayaa toddobayilabaatan jira manchester city u ciyaara konton milyan oo gani ayayna kaga iibsatay leeds united xagaagii hore iyadoo madidii koobneed uu joogay garoonka itihaad waxauu kula guuleystay kooxdiisa manchester city koob waaweyn ay qayb ka yihiin champions league premier league iyo f a cab-ka inkastoo kursiga kaedka xidigan uu waqti ku qaatay kooxda kubadda cagta manchester united oo manchester city ayuuna xagaagan kula guuleystay afar koob marka lagu daro super kii ay safilia kasoo qaadeen ciyaaryahankan ayaa dhaawac dhanka garabka ahaa muddo dhowr bilooda u jiifay waxaana taasi keentay inuu lumiyo amaba maaragtay tababara baab guardiolo uu kalsoonidii ku qabay xilligaani ay burburto haddana saddexdii ciyaarood ee saddexdii xil ciyaareed ee cusbaa uuna dheelin ciyaaryahankani ciyaarihii lasoo dhaafay sida uu sheegay wariyaha ciyaaraha faaleeya liverpool waxay diyaarisay dalab ee u gudbisay naadiga manchester city si ay uga soo qaadato ciyaaryahanka calvin philips hase yeeshee ciyaaryahankan ayaa waxa uu ku dhibaatoon doonaaba sidii uu maaragta u qancin lahaa kooxdiisa manchester city philips ayaana doonayaba in uu sii joogo manchester city intii uu aadi lahaa dhankaasi liverpool iyadoo la sheegay in liverpool ay dooneysaba in ciyaaryahankani ay gacanta ku soo dhigaan balse xidiga haatan waxaa laleeyahay wuxuu isku dayayaa inuu naadigiisa manchester city booskiisii uu dib uga soo ceshtay islamarkaana uu boos ka helo kooxda kubadda cagta ee manchester city iyadoo liverpool xidigan ay aada u doondooneyso haddana waxaa leeyahay ciyaaryahankan waa uu iska diidayaa in maaragtay oo aada dhankaasi liverpool wuxuuna isku dayayaa inuu maaragtay usii joogo naadida manchester city haddaan eegno xaalka kooxda chelseana waa uu sii xumaanaya ayaa laleeyahay waxaana soo cusboonaanaya dhaawacyo cusub oo maaragtay xidigaha kooxda chelsea laga soo warinayo tobar bujatino ayaana labadii kulan ee ugu horeeyeyba horyaalka premier leaga kulanka u dambeeyey saddex gool iyo hal ayaa kooxdiisa lagu garaacay halka kulankii koobaadna barbardhac ay la galeen naadiga liverpool chelsea ayaana haatan weli waxay u muuqataaba in xidigaheeda aysan isla maaragtay isla qabsan iyadoo tafaraaraq aada u weyn uu labada xidigayaasha amaba xidigaha kooxda chelsia uu haatan ka dhexeeyo naadiga chelsea ayaana waxaa lasoo warinayaaba in iyadoo horay dhaawac uga maqnaa xidigii kabtanku ah ee lagu magacaabo ris jemes in haddana markale haatan uu dhaawac soo gaaray jikwameka waxaana la sheegayaa in xidigan lagu magacaabo jikwameka uu garoomada ka maqnaan doona muddo kadib markii uu dhaawacmay kulankii westham iyo weliba chelsea ay wada ciyaareen oo saddex gool iyo halka looga badiyey naadiga blues ciyaaryahankan ayaana dhaliyey goolka kaliya oo ay chelsea dhalisay kulankii westham iyadoo xidigan la saadaaliyeyba in uu garoomada ka maqnaan doono muddo oo lix toddobaad ku dhowaada jikuwameka ayaana ah xidiga labaad ee ka dhaawacan kooxda chelsea oo dhaawac ku weyn doonto iyadoo horey uu u dhaawacnaayba ciyaaryahanka lagu magacaabo enkuku oo ah xidig cusub ee kooxdan soo qaadatay haatanna mar kale waxaa la leeyahay waxaa dhaawac soo gaaray chukwomeka oo dhankaas iyo jilibka dhaawac kasoo gaaray lix toddobaad ayaana la sheegayaaba inuu garoomada uu ka maqnaan doono dhanka kale haddaan eegno kooxda brighton ayaa waxaa laleeyahayba baas uga digtay kooxda chelsea kadib ceebtii moses kasaido ee kulankii u horeeyeyba oo kooxda u saftay kasoo gaartay ciyaaryahankan qadka dhexe ee kasaido lagu magacaabo ayaa bedel kusoo galay kulankii ay wada ciyaarayeen westham iyo chelsea bin jelwal ayaa lagu bedelay qeybihii dambe ee kulanka xidigan ayaana kooxda daqiiqadii lixdan iyo koowaad markii ciyaarta mareyday lasoo waxuu keenayba rigoore taas oo rigooradaasi uu ku caawiyeyba kooxda kasoo horjeeda chelsea ee westham rigooradaas oo ugu dambeyntii gool loo bedelay saddex gool iyo hallan chelsea looga dhigay kulankaasi xidigan ayaana aad loo dhaleeceynayaaba in markii kulanka u horeeyeyba uu chelsea u saftay in wax fiican uusan sameyn isla mar ahaantana uusan qancinba kooxda kubadda cagta chelsea iyo taageerayaasheeda inkastoo kulankiis u horeeya uu yahay qalqal ayaana inta badan ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Chelsea xidigaha ku cusub kulankooda ugu horeeya ama daqiiqadaha ugu horeeya ay ciyaaraan inta badan waxaa la leeyahay dabeecad ayay u tahay inay saas u qalqalaan balse kulamada soo aadan ayaa laga dhowr doonaa naadiga Brighton ayaana barteeda X ee horey loo yaqaanay Twitter-ka waxay kusoo qortay dhammaan iibku waa kama dambeys ma jirto wax lacag celis ah ama kalaabasho ah taas oo ugu diganayso ama ay ugu diganayaanba naadiga jelsiya kadib xiddigan maadaama kasoo bixiyeen lacago aada u waaweyn oo boqol shan iyo toban malyan ay kusoo gateen xiddigaani brighton ayaa waxay twitterka kusoo qoraysaaba kalaabasho ma jirto lacag celis ahna ma jirto maadaama xiddiga uu daqiiqadihii horeeyay kooxda u ciyaaray uuba maaragtay guuldaro u horseeday brighton ayaana waxay ku maadeysanaysaaba naadiga jelsiya oo ay ku leedahay lacag celisna ma jirto heshiis laga laabanaya ma jiro hadi ku taagnaata camal balse wax waliba waa bilaaw oo xidigan daqiiqadihii ugu horeeyay ayuu kooxda u ciyaaray waqti badan ayaa u dhimanayaa leeyahay kulamada soo aadan ayaana chelsea laga dhowr sugayaaba in ciyaartooda ay isfahmaan islamarkaana ay isla qabsadaan ça va sans ça naadiga ganaris ayaa waxaa laleeyahay waxay ka walaacsan tahayba in saxiixeeda cusub ee xagaagan kooxda kusoo biran xiddiga lagu magacaabo julian timber uu dhaawac halis ah ka soo gaaray jilibka kulankiisa didii ay la ciyaareen nottenham forest timber ayaana kulankiisii ugu horeeyay uu ciyaaray naadiga ganaris isagoo forest la ciyaaray islamarkaana dhaawac kulankaasi uu ka soo gaaray xiddiga daafaca ka ciyaara ayaa la bedelay qaybtii dambe ee ciyaarta sabab la xiriirta inuu dhaawac dhanka jilibkaas ah soo gaaray timber ayaana wuxuu maray baaritaano badan oo ay ku sameysay kooxda si loo xaqiijiyo dhaawac soo gaaray inta uu la egyahay iyo muddaduu kusoo kabsan karo iyadoo arsenaal la sheegayaba haatan inay ka walwalsan tahay xaaladda xidiga uga ciyaara dhankaasi ee daafaca islamarkaana kooxda ku cusub dhaawaca soo gaarana uu yahayba dhaawac halisa muddo badanna ay ku waayi karto naadiga gaanaris manchester united haddaan markaan eegno waxay xiiso muujinaysaaba xidig u ciyaaro kooxda b s g ee lagu magacaabo marco ferrati siday sheegayaan wararka ka imaanaya dhankaasi faransiiska b s g ayaa doonaysa inay iska iibiso ferrati ka hor intuusan xirmin suuqa kaliibsiga xagaagan dhankaasi horyaalka sacuudi carabiyana xidigan waa laga doondoonayaa oo naadiga al hilaal ayaa isku dayeysa inay xidigan hesho Kooxda reer Sacuudi ayaana waxay diyaar la leeyahay lacag gaaraysa lixdan milyan oo yuuro si ay u qaadato ciyaaryahan Marco Ferrati b s g ayaana diyaar u ahaa la leeyahay balse wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in xidigani ay xiiseynayaan kooxa ka ciyaara horyaalada Yurub man united ayaa qeyb ka ah kooxaha xidigan xiiseynaya sidoo kale naadiga la yidhaahda bayer munij ayaa ciyaaryahankani xiise u muujinaysa inay gacanta ku dhigtana doonaysa manchester united ayaa waxaa laleeyahay waxay meesha ka saari karin inay doonaysaga in xidigan ay gacanta kusoo dhigto islamarkaana ay doonayaan in qad ka dhexe ay xidigo u helaan iyadoo ma united sidoo kale horey u doonaysay xidigo badan oo qadka dhexa ka ciyaara uu qeyb ka yahayba xidiga ee reer morocco haddana waxaa laleeyahay manchester united ayaa mar kale ferati dhankiisa eegeyso oo isku dayeysaba inay soo qaato Fred ayaa koow tobankii xil ciyaareed ee lasoo dhaafay oo u ciyaaray naadiga b s g tababare louis enrique ayaa haatanna kooxda tababaro cusub u ah oo xagaagana gacanta ku dhigay xiddigaa soddon jirka ah ayaana waxaa la warinayaaba in b s g ay xagaagani diyaar u tahayba inay iska fasaaxado ciyaaryahan ferrati manchester united ayaana waxaa la rumaysan yahay inay haatan u weecatay dhankaasiyo ciyaaryahanka ferrati iskuna dayeyso inay soo qaadato saxiixa xiddiga qadka dhexe uga ciyaaro xulka qaranka marocco iyo kooxda horyaalka taryaaniga ee fiorentina sofian amrabad ayaa waxaa u muuqataba in lagu kala calaf qaatay waxaana haatan qarka u saaran koox haatan wadahadallo toosa kula jirta naadiga fiorentina liverpool iyo manchester united oo ka ciyaara horyaalka brimer leagua ayaana xiddigan ku dagaalamayay iyadoo haatan la sheegayo in manchester united sida la filayaba tartankan ay iskaga hartay kadib markii ay iskaga hartay barcelona oo sidoo kale xidigan horey u doondooneysay ciyaaryahankan ayaana waxaa laleeyaaba haatan ee liverpool ayaa maaragtay aad ugu dhowaaneysa oo isku dayeysaba inay liishiisa naadiga lagu magacaabo fiorentina waa tahay saaxiibayaal weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka ciyaaraha k n n magaalada muqdisho markaan haddaan eegno xidiga qadka dhexa uga ciyaara kooxda kubadda cagta chelsia ciyaaryahanka cusub ee moses kasaido ee xagaagan kasoo qaateen kooxda brighton ayaa waxa uu farin u diray taageerayaasha kooxda chelsia kadib qaab ciyaareedkii xumaa uu soo bandhigay kulankii ugu horeeyey ee toddobaadkan isla ciyaarayeen chelsea iyo weliba westham kulankan oo beddel lagu keenay ciyaaryahan kasaydo oo lagu bedelay xidiga lagu magacaabo mbin chilwell kasayda ayaa markii uu soo galay waxa uu kooxda u keenay rigoore oo westham rigoorada saddexaad ay dhaliyeen amaba goolka saddexaad ayuu ka caawiyey isagoo qalad weyn sameeyey xidigan ayaana taageerayaasha la hadlay jalasi ayaana waxay dhammaystirtaba saxiixa xidigaani toddobaadkii hore xidig reer wadoor ayaa waxa uu soo qaatay daqiiqada uu doonayaba inuu gebi ahaanba iska ilaawo maadaama ay aad u xumaayeen qaybtii dambe ee ciyaarta beddelka lagu keenayna uu kooxda ka soo horjeeday garab ka siiyeyba in goolka saddexaad ay dhaliyaan kasaydo ayaana waxauu ka hadlay dhibaatadii kasoo gaartay kulankii westham oo ahaa kulanka ugu horreeyey oo u safta kooxda chelsea xidigan ayaa yidhi waan ku faraxsanahay inaan u ciyaaro kooxda kubadda cagta jalsiya daqiiqadahaygii ugu horeeyey balse waxaan aad uga xumahay wixii aan sameeyey dhammaan taageerayaasha jalsiya waan u mahad celinayaa ayuu leeyahay waana raalingelinayaa moses kasaido oo kulankiisii ugu horeeyay jalsi ciyaaray islamarkaana soo bandhigay waxaysan ku farxin taageerayaasha jelsiya soul halkan haddaan eegno gaari neefal ayaa wuxuu aaminsan yahay inka samiiro oo u muuqday mid lunsan labadii kulan ee man united ay soo ciyaartay horyaalka brimer leaga waxaana uu rumaysan yahayba eric tanhaag inuu wajihi doono dhibaatooyin waaweyn ayna kooxda ay la soo saxiixan doontaba xidig qadka dhexe ka hor dhammaadka suuqa kaliibsiga ciyaartooyda kooxda manchester united ayaana guuldaro laba gool iyo eber ah waxay kala kulantayba tottenham kulan ka tirsanaa horyaalka brimer leaga toddobaadkiisii labaad gary nefel oo arrintaa ka hadlay ayaa wuxuu yidhi kasamiro waxa u muuqdaa mid ka lunsanba qadkiisa dhexe amaba booskii uu ciyaarayay labadii kulan ee lasoo dhaafay waxaa iska cad ayuu leeyahay in qadka dhexe manchester united oo u baahan yahay in la xoojiyo ma united ayaana haatan waxay ku jirtaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyadoo ka dooneysaba xidiga qadka dhexe ka ciyaara si ay uga xoojiso safka kooxda maadaama uu sugayaba xil ciyaareed dheer iyadoo soddon iyo sideedii kulan ee brimer leaga haatan ay ka ciyaareen laba kulan oo kaliya manchester united ayaana hadda waxay qarka u saaran taaba inay la soo wareegto ciyaaryahanka lagu magacaabo farati oo haatan kooxda b s g ay iska fasaxayso arsenaal iyo chelsea haddaan eegno labadan kooxood ayaa weli waxay ka wada hadlayaanba sidii ay bluwis u heli lahayd saxiixa xidiga weerarka uga ciyaara kooxda ganaris ciyaaryahanka lagu magacaabo folarin balagon iyadoo weeraryahanka uu heshiis shaqsi ah la gaaray kooxda ka dhisan amaba ka ciyaarta garoonka stanford bridge inkastoo ay jelsiya ku kalsoon tahay inay xidigan kala heshiin doonto kooxda jelsiya waa kooxda arsenaal haddana arsenaal ayaa waxay dooneysaaba lacag badan si ay xidigan u iibiso bluis ayaana waxay arsenaal u sheegtay inay haatan ay bixin doonin wax ka badan soddon milyan oo yuuro si ay u hesho ciyaaryahankan labayo labaatan jirka ah balagoon ayaa arsenaal waxay kula jirtaaba heshiis dhaci doona labada kun shan iyo labaatanka heshiiska shaqsiga ah ayuuna haatan la gaaray kooxda kubadda cagta chelsia waxaana weli harsan heshiiska ay labada kooxood ku heshiin lahaayeenba in xiddigan ay fasaxdo ciyaaryahanka mason greenwood oo iska fasaxayso kooxda manchester united ayaa waxauu qirtay in qaladaad uu sameeyey isaga oo ogolaaday inuu mar dambe u ciyaarin kooxda manchester united hadalkan ayaa xidiga ka yimid kadib markii kooxda manchester united ay ku dhawaaqday in mustaqbalkiisa old trafford uu gebi ahaanba soo dhammaaday ciyaaryahanka mason greenwood kooxda manchester united ayaana bedeshay go-aankii ay marka hore ku dooneysaba in xidigan ay kooxda kusii haysato ma united ayaa waxay shaacisay in xidiga iskaga tegi doono kooxda kadib markii uu galay dembiyo kufsi ah muddo bilooyin ahna loo haystay isagoo xidigan haatan la shaaciyey inuusan wax kufsiya geysan haddana waxaa dhaawac soo gaaray mustaqbalkiisii ciyaareed ee kooxda manchester united greenwood ayaa waxuu yidhi waxaan rabaa inaan ku bilaabo inaan dhaho waxaan fahamsanahay in dadku ay rumaysan doonaan ama ay ugu xukumi doonaan waxyaabihii ay ku arkeen ama ay ku maqleen baraha bulshada waxaan ogahay in dadku ay u malayn doonaan waxa ugu xun inaan aniga ahay amaan ahayba qof xun oo wax xunna sameeyey ciyaaryahankan ayaa waxaa lagu soo eedeeyey kufsi kadib markii uu gacanqaad ku sameeyey gabar ay xiriir wadaag ahaayeen gabadhaasoo sheegtay inuu isku dayay inuu kuufsado muddo bilo ahna ayaa waxay ka daba wareegayaba xiddigan maxkamadda iyadoo ugu dambeyntii lasoo fasaxay inuu dembi geysanna la caddeeyey ciyaaryahanka mason greenwood ayaana gebi ahaanba iskaga tegaya kooxda manchester united kadib markii kooxda ay ku qiimeysay amaba ay qiimeysay xaaladda xidigaani ciyaaryahankan oo labayo labaatan jira ayaa la xiray bishii janawari kadib markii lagu soo oogay kiis kufsi ah islamarkaana la helay caddeemo jirdila ciyaaryahankan ayaana mar dambe u ciyaari doonin kooxda kubadda cagta manchester united waxaana la kansalayaaba gebi ahaan heshiiskii uu greenwood kula joogay kooxda united-ka isaga iyo kooxdana haatan waa isku afgarteen inay kala tagaan amase ay kala dhammaadaan maxkamadda ayaana bishii februari waxay laashayba kiiskaani kadib markii lagu waayay cadeen saxa inuu kufsi geystay greenwood greenwood ayaana mar kale waxa uu ciyaari dooninba kooxda manchester united manchester united ayaana waxay bilowday baaritaano ayadoo gaara ay xidigan ku baadigoobayaan amaba ay ku baarayaan dembigaas inuu geystay in kale tan iyo markii laga soo daayay xabsiga taageerayaasha manchester united ayaana haatan waxay fahamsan yihiinba in manchester united ee ku fududaatay inay iska fasaxdo xiddigan da-da yar mustaqbalkana ku leh kubadda cagta greenwood manchester united ma uusan u ciyaarin tan iyo janawari labada kun labaatan iyo labadii oo ahayd waqtigii lagu eedeeyey inuu faraxumo sameeyey amase ku suugeystay gabar ay xiriir wadaag ahaayeen waxaana la burburiyey heshiiskiisii oo toddobaadkii mushaar ahaan uu kooxda uga qaadan jiray toddobaatan iyo shan kun oo geni kadib markii dhinacyadu ku dhawaaqeen in waqtigoodii wada shaqaynta uu dhammaaday waxaa soo baxay magacyo tiro badan iyo weliba kooxaha uu ku biiri doono xidigaani iyadoo la fahamsan yahay inuu haatan raadsan doono koox cusub kadib markii uu isaga tegay manchester united dhowr kooxood oo ka ciyaara horyaalka talyaaniga ayaa haatanba afka hore ah amaba ugu horeeya oo doondoonayaba saxiixa ciyaaryahanka greenwood inay gacanta ku dhigaan waxaana ka mid a kooxda kubadda cagta juventus cajuusta ayaan waxaa la sheegayaaba inay doonayaan inay la saxiixdaan mason greenwood iyadoo wargeysyadana ay sidoo kale sheegayaan in kooxda atlanta ay aada u xiiseynayso inay lasoo wareegto xidigan da-da yar sidoo kale koox kale oo magaceeda la qariyay oo ka dhisan dhankaasiya turkiga ayaa waxaa la sheegayaa inay doonayso inay la wareegto mason greenwood ciyaaryahankan ayaana kooxo badan haatan tartan ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen waa xidig daayar mustaqbal fiicanna ku leh kubadda cagta waxaa kaloo dalabyo waaweyn oo maaragtay uga imaanayaan ciyaaryahankani kooxa ka dhisan horyaalka sacuudi carabiya horyaalka sacuudiga ayaana maaragtay waxaa aad loogu daabulayay amaba ugu qulqulayeen xidigo badan oo magac ku leh dhanka iyo qaaradda yurub iyadoo greenwoodna haatan uu qayb ka noqon karo xidigaha dhankaasi aadi weliba horyaalka sacuudiga lacag ayaa taalo oo xidig kasta waxaa la tusayaa lacag aada u badan iyadoo ciyaartooyduna ay haatan halkaasi kusii qulqulayaan tan iyo markii uu christiaano ronaldo aaday horyaalka sacuudi carabiya ciyaartooyda qaaradda yurub ayaa waxay wax caadiya la noqotay in laga ciyaari karaba horyaalka sacuudiga amase ay caadi tahayba in halkaasi laga ciyaaro tartanna uu yaalo horyaalka sacuudiga ayaana haatan waxay maaragtay qiimeynayaan amaba wadahadal ay la wadaanba uwefa si kooxda qaado horyaalkaasi sacuudi bro ay uga qayb gasho amaba ay qeyb uga noqoto tartanka xiisaha badan ee uefa champions league horyaalka sacuudiga maamulkiisa ayaana waxay wadaanba wadahadalo noocaasi oo lagu doonaya kooxda ku guuleysato horyaalka sacuudi bro inay qeyb kasoo noqoto tartanka champions leaga Magic System, Rev One, Show kooxda kubadda cagta manchester city tababareheeda beb guardiola ayaa waxuu shaaca ka qaaday in john stonis uusan diyaar u ahayn inuu u ciyaaro manchester city kadib fasaxa xulalka bisha sebteembar ciyaaryahankan ka ciyaara dhanka iyo daafaca ayaa waxa uu seegay labadii kulan ee ugu dambeeyey ee manchester city sabab la xiriirta dhaawac dhanka sinta ah kasoo gaaray tobabar guardiola ayaana waxuu xaqiijiyey inuu seegi doono labada kulan ee sheffield united iyo weliba fulham oo ayla ciyaari doonto kooxda manchester city toddobaadyada soo aadan john stonis ayaa waxaa la filayaa sidoo kale inuu seegi karo kulamada xulka qaranka england ee isreebreebka tartanka yuurowga labada kun afar iyo labaatanka oo ay la ciyaari doonaan dalalka yukreen poland iyo scotland guardiola ayaana yiri kadib guushii ee manchester city hal iyo eberka kaga badisay newcastle united john waxa uu diyaar noqon doonaa kadib fasaxa caalamiga ah ciyaaryahankan ayaa sagaal iyo labaatan jira wuxuuna kooxda manchester city u saftay tan iyo markii uu ciyaaray sagaashankii daqiiqo ee kulankii community shiilka ee guuldarada kasoo gaartay naadiga arsenaal oo markaasi arsenaal ay ku guulaysatay koobka saxanka waa tahay dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha kenyan inaad kala socoteen tan iyo kulan dambe sidaas sidaasiyo nabadgelyo